bismi illaah alxamdu lilaah wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaah amaa bacd casirkan casirkii boqol toban iyo shan wuxuuna kamid yahay casiradii naftada ku saabsanaa manhaajulmuslim waxaynu ku jirnay qismigii shanaad qismulmucaamalaat baabulbeec baan maraynay waxaan joognay almaadatu saadisa fi lcajli wa tabliiq maadada lixaad waxay ku saabsan tahay xajri waa qofkii oo tasarufka laga reebo marka waa sharid qofkii waxa weeye maalkiisa iyo maanta uu qabo maalkii badatay maalkuu gacanta ku hayee salaha hantidiisii iyo maalkuu muslimka ka qabay deyntii lagu lahaabaa deyntii badatay aslu maalihi baa laga reebay waxay leeyahay wixii aad dib u shaqaysato fadligeeba kugu soo gala waa kuu gaa laakiin wax maanta gacantaada ku jira waa inta la maamulaayo u dhowaan kari maysa marka wixii inta la iibiyo baa ummadda loo qaybina xajrigu waa sidaa waana walxajru calaa sitta hal qofa maaha lix dadka kamida iyo korfuuna waxaa kamida qofka aan tilmaanay niri maalkiisii iyo maastiisii waa maastiisii badatay waxaa kamida sakiirka dhashay waxaa kamida majnuunka waxaa kamida fataalka maalhalayska ah waxaa ka mid a mariidka geeri u dhowaaday dadkaasoo dhan baa looma ogolo inay maalkooda ku tasarufaan marka xajri baa la saarayaa xajrigana waxaa lagaba maarmaana in dad waxgarada qaadiga ama dad akhyaaroo garanaya diinta waa inay ku dhawaaqaan maahaane iska samaysmayo allaahuma midkaan safiya waa iska samaysanya asaga asala laakiin qofkaan ama maalhalayka ama maanta ka badatay qoraal iyo khilaal iyo markhaati buu baahanya qoraal iyo khilaal iyo markhaati casrika maanta arrimahaasuu ku saabsan yahay almaadatu saadisa maadadii lixaad fi lxajri sharigii bay ku saabsantay xajri haddii la yidhaah walaqad kadaba asxaabu lxijri lmursaliin waxaada loosta waa ismu waadi meel dhulka ka mida magaceedii xijri hadii la yii xijra haddii la yidhaah oo la godana waa qol laakiin midaan sharida ah oo manciga ah qofkii oo tasarufka laga reebay xajri wey almaadda dushaadisi maadadii lixaad fi lxajri sharidii qofka tasarufka laga sharaayey gudaheeday umaado tahay iyo watafliis beesoobiddii qofkii intuu beesoobay uu fadhiistay deyntii ka badan alif alxajru taxriifuhu alxajru huwa xajri waxaa la yihaah man linsaan qofkii oo laga reebo min atasarufi maamul fii maalihi xoolihiisa gudahooda uu ku tasarufo lisakarin lisikarin liajli sikarin yaraan daraaddeed baa looga reebay aw junuunin liajli junuunin waali darteed baa looga reebay aw safahin malhalaysnimo ayaa looga reebay aw falsin dayn ka badatay darteed baa looga reebay xaja iyo marka tacriifkiisa waa haysata tacriifuhu tilmaantiisa waxa weeye lagu garto alxajru huwa xajri waxaa la yihaa mancuul insaani qof in laga reebo loo diido min atasarufi maamulid uu maamulaa loo diidayaa fii maalihi xoolaha uu leeyahay gudahooda uu maamulaa loo diidayaa sababka lisikarin yaraan daraaddeed baa loogu diidayaa aw junuunin waallihunkeed baa loogu diidayaa aw safahin maal halaysnimo iyo fataalnimo ayaa loogu diidaya aw falsin bilshoobi darteed laba xukmuhu xukmu markaa xajriguu leey alxajru sharida dadka laga sharaayo tasarufka mashruucun waa la jideeyey biqowliillah eebbaweyne hadalkii baa lagu jideeyey tacaalaa eebba korahaye buu yihi walaa tu'tuu ha siinina ha u dhiibina asufahaaa duflaaladii malhadhaysyadaha amwaalakum idinka waxgaradka xoolihiina ha u dhiibin iyagaa xoolahana la sheegay laakiin xoole qof safiya ah, la cuskin maayo waxaa la cuskinaya qof rashiidoo galana markaasaa eebba yidhi allatii xoolo jacala allaahu eebba uu yeelay lakum idinka waxgaradka qiyaaman mas-uulu idinka yeelay xoolaha markaa laleeyahay yaan la siinin waa kuwa iyaga ay lahaayeeno aabbood ka dhaxleen wey laakiin markay safiihiin noqdeen baan maalba la cuskinin kolka waxii waxgarada ee degan ee caaqila ee u qaraabaa baa rabbi maalkaa mas-uul u taagan uga yeelay kolkaa idinka odayaasha waxgaradka xoolihii mas-uul u taagan eeba idinka yeelay ha u dhiibina kuwa dayib hadduu bani aadam yahay oo u baahan yahay masruuf iyo marashi iyo dawi iyo wixiina yaan loo dhiibin la yidhi see la yeelayo warsuquuhum cunto siiya fiiha fil amwaal baa cunto laga siinaya fiiha iyo minha waa kalata fiiha maalkii tijaara la gelinayaa si maalka haddii la sakadiina laga bixiyo asaan waxba ku darmin waa dhammaanayaa maalka kolkaasi ayaan sakadiiyo masaariifta u dhammayn maalka ayaa tijaaro la gelinaya kolkaas fiiha waaka halkaasaa laga siinayaa wixii faa-idee yimaad baa laga siinayaa masruufkiisii waksuuhum arbixiyo kolkaa wixii u baahnaa baa laga arbixinayaa laakiin waxba gacantiisa la geli maayo hadhow haddii la yidhaahdo qofka kan waa hanuunay oo maamulkii iyo maal hagaajintii buu bartay imtixaan baa laga qaadayaa waa la siina walaa tuutu waxa u dhiibina asufahaaa maal hallaysyadii amwaalakum xoolihiinii idinka odayaala allatii amwaal wajacala allaahu eebbaweyne yeelay lakum idinka qiyaaman kuwa ka mas-uula ee u taagan ee maamula idinkaaba idinka yeela ee warsuquuhum iyagii bil siiya ka untiya risqi siiya fiiha fil amwaal maalka tijaarada la geliyey faa ka masruufa waqsuhum kana radbixiyo waquuluu lahum qowla macruufan hadduu dareema nin ladha oo la fara maroojiyeyna hadal wanaagsan baa loo dhahayaayo waxaa laleeyahay adigaa wax lagu dhaqaya adaa wa lagu walo cilmi qaboojinayo waa dabaan intuu xanaaqo yuusan madaxa gujabin oo lagugu diri lagugu dilin kadib waad maslaxayn ilaah baa sidaa u sheegay waquuluu lahum qowlan macruufan war waxa wax loo dhaqaa waa adiga waxa wax loo celcelnaa waa adiga maalkamaad iga dheeri berina banaankaad ku soo dhici wax wax ku taraana male intay wax gacantaada ku jiraan waxaad u baahatoo lagu qancana baa lagu siina dhowdegnimo iyo waxaa saleema ku kasona lagu siina lagu siin maa wax noocaas oo kalea laakiin waxaad u baahato muhima dawaha masruufa marashaa waa lagu siina wax lagaa celinaana isla adigaa lagu celina qof kale ma loo celinayo waquulu lahum qowla macruufa xirma qaboojintaasna waa loogu dara taasaa lagu jideeyey xajri wa bicamali rasuul rasuulka camalkiisii waa lagu jideeyey sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka korkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo id xajara wuxuu nabiga tasarufkii ka reebay sala allahu calayhi wasalama calaa mucaadin waa ninkii qiimiga badnaa ee ansaariga ahaa ee reer madiine aha ee fii xayaati rasuul intaasuu banuhuba noolaa qur-aanka dusha ka qabtay waa ninkii la siiyey naanaystahay aclamu alxalaali waalxaraam aclamu ummatii bilxalaali waalxaraam arag ninkaa qiimigiisa ee nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam qiyaamo waxaa ima doontaa culamaa ummati isagoo mucaad uu suuriya ka horeeyo mucaad ba cabaar ka horeeyo marka cilmiga iyo camalkan in looga dambeeyo ninkiibaa daynkiisii iyo dunyadiisii dayntii badatay markaasaa nabiga xajiri dhabgusi oo yihi mucaad waxaad leedahoo dambe waa kaa reeban yihiin waxaad leedahoo dambe waa kaa reeban yihiin markaasaa nabigu muxuu isku daray calayhi salaatu wasalaam isagii horta waa la shaqaaleeyey yaman baa loo diray ilaa nin diinka batu ahaa waa ninkii dardaaranka weyn uu nabiga la dardaarmay ee uu ku yidhi inaka taatii qowman ahla kitaabin fa awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anii rasuulullah fainhum ataacuuka lidalik faaclimhum ana allaha qad farada calayhim khamsa salawaatin fii kuli yowmin waleyla fainhum adacuuka lidaalika faaclimhum ana allaha qad iftarada calayhim sadaqatan tuukhadu min agniyaa'ihim faturadu calaa fuqaraai imtixaan baa ka horreysay markuu nabiga yamanu diray yamana ahlu kitaab baa degnaa yahuud iyo nasaar labaduba waa degnaayeen dadkaasaad u tegaysaa halkaas dacwo iyo diinta uga bilow kolkii horena in carada laka qabo haddii gar laysku haysta ay kuu timaado maadaa taxkumuu fiihaa maxaad maxaad odhan doontaa axkumu ah, fiiha bikitaabillah ilaah kitaabkiisaan ku kala hagaya fain lam tajid fii kitaabiillah haddaadan gartiiyo qadiyadii eebba kitaabkii keelin maxaad yeeli doontaa fa aqdii fiihim bisunati rasuulillah fain lam tajid haddaadan sunnadii rasuulka xukunkii ka helinna maxaad yeeli doontaa ajtahidu walaa alu intaan dadaalo baanan gabood falay oo farxay rasuulka alxamdu lilah aladii wafaqa rasuula rasuulilah calaa maa yurdi lah imtixaankana laga qaaday yaman baa loo diray markii la shaqaaleeyey oo la dirayna hantidiisii nabigaa la wareegay suuqaa la geeyey waa la ogsimay xaraashaa dhab lagu siiyey kolkaa dadkii daynta lahaa uu nabiga u qaydiyey isagiina yaman baa loo diray marka waa diin calaa jalaalati qadrihi isagoo aada u qiimi badan mucaad ibni jabal haddana xajri baa lagu sameeyey id xajara nabigii baa sharay sala allahu calayhi wasalama calaa mucaadin mucaad ibni jabal korkiisa ayuu nabiga sharay maalahu xoolihiisiibuu ka sharay lamaa xiina xaalkii istakraqahu daynu deyntii ay maashaysay wixii uu lahaa deyntii amaashaysoo ka badatay markaasaa nabiga sharay fiiriskuu nabiga u maamulay fabaacahu maalkii mucaad nabigaa gaday wasadada wuxuu nabiga dhiibay canhu macaad xaggiisa diyuunahu dayntuu qabuu ka dhiibay xataa lam yabqa ilaa uusan uga harin limucaadin shay-un waxbow xadiidka hawaahu daara qudniy waalxaakimu waa saxaaxa imaam xaakim baa wariyey idan nabiga qowl ficilkiisii iyo aayadii walaa tuutu sufaha amwaalakum labadana u daliil iyo mashruuciya alxajru cala asafiihi wa cala asagiiri wa cala almajnuuni wa calaa man istakraqa maalahu dayn intaasaa laga garanayo xataa lam yabqa ilaa uusan uba harin limurcadin shay macduus saddex axkaamu man yuxjaru calayhim saka la sharay lixda fuqahadu dhigi jirtay kolka mariilkii gaar buu u bixiyey axkaamu man dad xugumyaalkood yuxjaru la sharo calayhim korkoodow awalan asaakiiri ilmihii dhashay baa la sharayaa wahuwa tiflu ilma yarwey aladii tifli lam yablugi ilxuluma biyaduulin aan gaarin ilmo yar oo biyaduulin gaarin waa la sharayaa wa xukmuhu kaase xukunkiisii waxa wey ana tasarufaatihi maamulkiisii almaaliya salaad hadduu iska tukado iyo hadduu wax barto arrimahaasi waa loo ogol yahay laakiin xaggii maalka maal weli ahaluma noqon wa xukmuhu wiilkaa yar ama ilmaha yar xukunkiisii waxa wey ana tasarufaatihi isaga maamulkiisii almaaliya ee xoolaha loo nisbeeyey hayru jaa-isatin midaan banaanayn wey ilaa biridaa waalidayhi labada dhashay ogolaashadooda maaha awamase wasiyihi kii loo dardaarmay idankiisa ma ahaane ninkaani hadduu sakiirku yahay yatiiman mid aabihii dhintay wayastamiru alxajru sharidii sakiirka waa daa'imaya calayhi korkiisa tan iyo goorma markuu dhasha laga bilaabo ila albuluuq inta qaangaarid laga gaaro xajrigii baa dul saaraanaya kolka markuu buluuqu ka baxay laakiin waa maa lam yadhar hadduusan muuqan minhu min asagiir kii yaraa xaggiisa safahu maal halaysnimow kolkuu qaan gaaray uu maal halays noqday aan garanayn sarufka maalka shan riyaal baa loo dhiibo oo la yidhi laba kiila kusoo gado sonkor markaasuu shan kiilo wada keenay shan riyaal kiila ma joogto kiila saddex riyaalay joogtaa saadi waxaa laga reebayo calale kolka haddii ay muuqato safiihnimu xijrigii unbaa daa'imaya laakiin way isbedelay awalna sakiirnimuu ahaa xajru sabi haddana xajru safa ayuu isu bedelay wayastamiru alxajru reebidii laga reebay tasarufka waa daa'ima calayhi sakiirka korkiisa ila albuluuqi qaangaari intii laga gaaro maa lam yadhar waa hadduusan muuqan minhu xaggiisa safaahun maal halaysnimo oo hadday muuqato fayastamiru waxaa daa'imaya alxaajiru sharidii ilaa salaaxihi suubanaantiisa intii laga gaaro uu kiilada kusoo gata qiimiga joogto timir soo gad baa la leeyahay barii soo gad cinab soo gad makhaayada untaga soo gad kolka haddii uu ku soo gadi waayo xilliga suuqa aadi wax ka joogo waa safiir baa la oranaya beledkii waa sida baadiye haddii la joogana arigan raac baa laleeyahay kac soo dhaami baa laleeyahay xoolahan soo waraabi soo saami reerka raree meelgee sida dadku yeela hadduu yeeli waayena war fariisa meel baan leey beeray haddii layahay sidoo kale abuurka ilaanbadiyo miigaha loo dhiibo beertiiba hadduu falasee la yeela oo cawskii uu ku daro hadii baa taala leey waxaa la rabaa yaanbadii iyo miigihii iyo beertii iyo xaaqinkii wixiin isku duwaan rabo intuu beerta jibaarleeyo oos biyaha ku daeyo oos abuurka hormariyo beertoo abuuran la jiilaal duugay inuu biyaha ku kafraan uu ka reeba beerta laroon idan qoola arkaba dhaqankeedow arile iyo lo iyo geele iyo beere iyo dukaamale iyo kaluumaysatiyo badda hadduu yahay shabaqa inuu sugow doonta intuu badda qaato sabaqa uu soo qabta kalluunka wey si soo qabto hadduu doontiina gediyo isagana dhan u dhacsee la yeela isagoo uu yimaada faylfaylada akhara ku dhaxay meel fariisaa leeya marka qolo la arkaba dhaqankeedaa lagu ikhtibaaraya ilaa salaaxihi inta suu banaantiisii laga gaaray wax loo dhiibi maha os wax dhaqaan noqdo meeshuu ku nool yahay iyo bii-aduu la dhaqan yahay say u dhaqmaan hadduu u dhaqmi waayo wain kaana hadduu yahay yatiiman sakiirkii hadduu agoon yahay agoonkaasoo muusan loo dardaarmay calayhi korkiisa qof kale faxajruhu sharidii la sharayba yabqaa baaqi noqonaya ilaa tarshiidihi inta laga gaaro toosnaantiisa bacda buluuqihi qaangaaridiisii ka gadaaluu tooso daliilkiina waa kan liqowlihi eebaweyne hadalkiiba u daliila tacaalaa korahaye wabtalulyataama agoontii jiraba xataa idaa balaquu hadday agoontu gaaraan annikaaxa guur fain aanastum haddaad markaa aragtaan minhum xaggooda rushdan toosnaan rushdi waa maxay asalaaxu fi diini wadunyaa jumcadii iyo jamaacadii iyo salaadii iyo cibaadadiibuu wax ka tukanaya haddana adduunyadii iyo maamulkii kalau hagaajinaya kolkay guur gaaraan fain aanastum haddaad aragtaan minhum iyaga rushdan toosnaan fadfacuu u dhiiba ilayhim iyaga amwaalahum xoolahoodii u dhiibahu talaa u dayle marka wabtaluu jirraba alyataama agoontii ikhtibaar ka qaada biictibaari maa kan wailaa falaysa yatiiman hada waa qaangaaray asal buuse ahaa yatiim <clears throat> wabtaluu jirraba alyataamaa dadkii agoonta ahaan jiray xataa idaa balaguu hadday gaaraan annikaaxa guur fain anastum haddaad aragtaan oo dareentaan minhum min alyataama agoontii xaggooda rushdan haddaad salaaxan ka aragtaan wanaag fi diini waddunyaa ay labadiiba wanaajinayaan fadfacuu u dhiiba ilayhim iyaga amwaalahum kolkaad salaax ka aragtaan oy diin iyo duunyaba wanaajinayaan yalzamu salaata fi ljumcati waaljamaacaat masaajidkii iyo salaadii bay tegayaan suuqii bay tegayaan markaa salaax baa laga arkay ay labadiiba dhaqayaan fadfacuu ilayhim u dhiibo amwaalahum xoolayaalkoodii wey kawaa safiirkii laba asafiihu maal hallayskii wey safiir midka maalka halleeya inuu dangelin asafiihu maal hallays wahuwa almubadiru midka qubaaya wey limaalihi xoolihiisiibuu qubaaya xaggee ku qubaayaa ku bixinaya biinfaaqihi infaaqiilmaali xoolihii bixintooda naftiisa hawaatihi waxa nafi u sheegto ayuu ku bixinayaa waxay shareeca u sheegtay ee rabbi iyo rasuul iyo diin u sheegtay ku bixin maayo waxaad naftiisa doonayso ayuu ku bixinayaa zuyina linnaasi xubu shahawaat min annisaa'i waalbaniin waalqanaatiiri almuqandarati min aldahabi waalfida waalkhayli almusawama waalancaami waalxarsi daalika mataacu lxayaati dunya wallaahu cindahu xusnu lma-aab qul a urabbiukum bikhayrin min daalikum liladiina taqow cinda rabbihim jannaat kolka ninkan fii shahawaatihi ayuu ku bixinaya wa bisuui tasarufihi aw bisuui tasarufihi maamul xumadiis limaada liqilati macrifatihi aqoontiisa aya bimasaalixihi uusan danihiisaba garanayn fayuxjar waa la sharaya caleyhi korkiisa bitalaadin codsi baa lagu sharaya min warasatihi dadka midkan duuflaalkaa dhaxalkiisa leh u xiga kuwiibaa qaadigiiyo dowladda ka dalbanaya in loo sharo maal halaysu iyagaa dalabka keenaya kolkaa fa yumnac waa la reebaya min atasaruf maamul baa laga reebaya fii maalihi uu xoolihiisa ku tasarufo bihimatin bixin uu bixiyo aw baycin wax gadis aw shiraa'in wax soo gadasho xataa yarshud ilaa uu ka hagaago ilaa uu ka hagaago fain tasarafa hadduu wax sameeyo waxbuu hibeeyey waxbuu gaday waxbuu soo gaday waxbuu bixiyey bacda alxajiri haddii la sharay ka gadaa calayhi korkiisa wa tasarufaatuhu tasarufka uu sameeyey baatilatun midaan wax ka jirin laa yanfud ma fulayo minhaa tasarufaadkii shay-un waxba laakiin wamaa kaana wixii ahaaday qabla alxajri sharid ka hor caleyhi korkiisa la sharay fa naafidun waa fulayaa laa yuraddu la naqi maayo minhu intaan la sharin wuxuu sameeyey shay-un waxba laga soo naqi maayo malalaskiina waa asafiihu wahuwa almubadilu limaali ka xoolihiisa hadlaynayo biinfaaqihi infaaqi ilmaali xoolihii bixintooda fii shahawaatihi waxay naftiisu jeclaatuu ku bixinaya aw bisuui tasarufihi maamul xumadiisa wuu xoolihii ku baabi'inaya biqilati macrifatihi aqoontiisa iyo bimasaalixihi wadanihiisa yaqaan fayuxjar waa la sharaya aleyhi korkiisa bitalabin codsi min warahatihi kuwa dhacalkiisa ay codsadaan fa yumna waa la reebayaa min atasarufi maamul baa laga reebayaa bimaalihi xoolihiisa gudahooda uu maamulo bihibatin bixin aw baycin gadis aw shiraacin soo gadasho xataa yershud ilaa uu ka toosan fain tasarafa hadduu wax maamulo bacda alxajri intii la sharay ka gadaan caleyhi korkiisa la sharay fa waxaan wax ka jirin wey laa yanfudu fuli maayo minhaa tasarufka xaggiisa shay-un wax ka fulayaa male wamaa kaana wixii tasarufay ahaaday maa tasarafa qabla alxajri calayhi intaan la sharin horteed wixii tasarufee uu sameeyey fanaafidun waa fulayaaka laa yuraddu laga soo naqi maayo minhu xajirka hor wuxuu sameeyey shayin waxba halaatha almajnuun saddex waxaa wey almajnuun kii waa law almajnuunu wahuwa majnuun waxaa la yihaa man ikhtalla caqluhu garashadiisu qofay dhaawacantay garaadkiisii ayaa dhinmay fadacufa idraakuhu haleelkiisii baa tabarbeelay waxba garan maayo fayuxjar isna waa la sharaya calayhi korkiisa falaa la fulin maayo tasarufaatuhu maamulkiisii almaaliyatu ee loo nisbeeyey ilaa an yabra ilaa uu ka caafimaado oo wayacuud uu u soo noqdo ilayhi ila almajnuun kamaalu caqlihi caqligiisa kaamilnimadiisii ilaa garaadkiisii oo dhammaystiran uu usoo laamo wey daliilkii waa liqowli hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalam uu nabiga yihi rufica alqalam la kor yeelay can halaatha sadde xaggeeda can ilmajnuun kii waa la qalinkii waa laga dulqaaday almaqluubi calaa caqlihi waya kii tanaad atafliis daymoobid wey waa daymoobay waa kacay bay yidhaahda reer waqooyi waa kacay macnaa wixii baa dhaafayo wixii migna ahayees gacanta ku hayees ku dhuumanayay wixii baa ila awal sidii doore ukun ku fadhiyo maal buu ku fadhiyey bidix iyo midigtaa u buuxay inta inta walcaa ka yaalay waxaan dukhtiya ka celinayay oo kor taagnaa maamulaayay eber wixii inuu joogsaday noqon waa ka ayira marka tafliisku waa ka tacriifuhu atafliisu huwa tafliis waxaa la yihaa an tastagriqa inay maashayso duyuunu linsaani qofka daymihiisii wuu qabaa jamiica ma shay idaalkii maa sheeyey yamliku uu hanto falam yusbixu ma ahaanin lahu isaga fii maalihi hantidiisa gudaheedii waxaanan u ahaanin waafaa-an wuxuu ku ofiyo ku bixiyo liduyuunihi danyaalkiisii uma ahaanin laba axkaamu midkaan daymoobay litabliisi axkaamun daymoobidii xugumyaal bay leedahay waxaa weeye alxajru shariid calayhi korkiisa la sharow abuu xaniifa diida raxmatullaahi calayh oo leh yaan la sharin qofkan waa xun waa madax banaan yahay daynkana isagaa lagu leeya oo laga rabaa laakiin yaan xuriyadii laga qaadin shaad weeye imaamku walaa tutu sufaa ilaa qowlkiisiiw aimadii ummadoo dhan baana isku raacsan xadiidkana waataynu sheegay nabiga mucaadi ibni jabal oo ninka qiimi badan an la arag baa nabigu sharay bacda haadaa intaa markaynu ogaanay ka gadaan idaa jaa naarullah badala nahru micqalu sunnadiiba haddaan ku hayno qur-aankiina uu tilmaamayo kolkaa war kale meesha ma nool kow waxay axkaamta ka bilaabataa ninkan daymoobay alxajru lfariid caleyhi korkiisii la sharo weliba idaa taalaba hadday codsadaan bidaalika sharidaasi algurama dadkii daynta kulahaa baye ninkaa weli dayn buu sii qaadayo awalna dayn intaa la eg buu qabay hantidiisii markii la tiro koobay intaasay dhanta wixiisuba toban kun ma dhana daynka lagu leeyahay labaatan kun wey markaasuu weli sii dayn qaadaya kolkaa muslimka dambe inayan nagu cariirinin kolka markay waxa caaqiqoobaan qaaligii baa le tobankaa kun uma dhowaan kari ninka ogee si aad wax ku dayminayo ama daaq ku siinayo ama haddaa duurkaaga ororado wixii fadli eebe ee soo gala unbaad unbadax ah banaanta laakiin raasumaalkaaga maya dadkaasaa mudan berri qofkii adayn ka qaadato kuma jira dadkan tobankan kuna kuma leh iyagaa garana waa la iclaaninaya korol baa la samaynaya kow alxajru sharidu calayhi kii daymoobay korkii la sharo idaa taalaba hadduu codsado bidaalika sharida algurama kuwii daynta lahaa ay asxaabu duyuun daynta dadkii lahaa hadday codsadaan iyagiiba haddaynan codsanin oy raalli ka yihiin inay iska horogto meelihiisa warka dhafay laba waxaa xiga xijrigii la sharay baycu jamiici maa shay idiilkii oo la gado u yamliku hanto waxaa hanti u leeyahoo dhan ayaa suuqa la dhigaya la xaraashaya maa cadaa libaasahu dharkiisa wixii ka soo haray dharkii laga gadi maayaa cirto wamaa laabudda lahu wuxuusan ka fursan karin minhu isaga maca ka mida ka dacaamihi kiiska beriska u dhuubkasanayo waa loo dhaafaya wa sharaabihi xogaaga mausacay o waa loo dhaafaya wixii kale waa la xaraashaya uma ka gadaan qismatu daalik wixii uu maalkii noqday oo la qaybiyo cala alghuramaa dadkii daynta kulaha korkooda lagu qaybinaya waxaa sasatan in inayn oo horta daynkay qabaan baa la qorshaynaya qofba intuu qabaa la ogaanaya wixiina saasaa qayb qayb loo siinaya la oran maayo kolka hore qorshaa lagu bixinayo la oran maayo yaa dayn intaanaa qoran hebel adiga horta waxay kulli wada qaadamaya ma dhacay inta kaa maqan maxaylanba adigana maxaa kaa maqan adigana maxaa kaa maqan waxa maqan baa tiro koob lagu samaynayo ninkaan labaatan ku maa ka maqan ninkaan labaatan ku kuga maqan tahay shan kunaa la midkaa toban ku ka maqan tahayna laba kun iyo bar baa la siinaya wahaakada kolkaa daynka sida loo bixinayo waa la xisxisaynaya in in iyo qorsiya maamul baa lagu bixinayaa in qof lagu horgufo wixii intii kale eeqada la yeeli maayo ilaa qofkii ay ka maqnayd kun riyaal boqolkiis u qaadana saasa wixii loo bixinay baycu waa xigta jamiici ma sayidaylkii oo la gado u yamliku hanto maa cadaa libaasahu darkiisa wixii ka soo haray wamaakiina la gadi maayo laabuda uusan ka noolaanayn lahu isaga minhu isaga ka dacamihi cuntadiisii wey wa sharaabihi cabidiisii uma qismatu daalik waxaa raacaya wixii la gaday qaybintood alal guraana kuwa xoolaha leh ee deynka uu ka qabay korkooda lagu qaybiyo waxaa soo saarta in inayn bixasabi duyuunihi deyntooda gelinteedo saddex kolkii ninkii wixiisii hala gadan layihi mid buu shalay deyn ka qaaday xoogaa timir iyo beriis buu shalay mid ka qaaday kolkaasaa maanta la sharay berina wixiisii baa la gadayaa baa la yidhi nasiib wanaag ninkii daraad laga soo qaaday timirtii iyo beriis wuxuu u yimi timirtiisi iyo beriiskii oo weli yaal kaasi laga gadi maayo sida wixiisii qaadanayo waa nasiibkiisa kolkaa qoladan toban sano waxoodii la qabay ee la dhunsaday lagu dari maha midkaan maalkiisii cayntiisii baa muuqata faa huwa axaqu bihi min gayrihi ninkaasi kista u taal buu la akrinayo saddex man wajada qofkii hela min alguramaa kuwan daynta leh kamida mataacahu wixii ninkan daymoobay uu daymiyey bicaynihi bartiisa timirtiisii iyo bariiskiisi iyo dharkii laga soo qaaday oo uu garanayuu helay lam yatahayar ma doorsoomin ma hallaabin wax kuma darmin kolka ninkan wixiisii waa sidii isagii baa wixiisii qaadanayo duuna baaqi lghuramaa dadka dayn kale kafa ku qaadanaya isagu qeyb iyo saf u geli maaye bartiisii cayntiisii wixii ka yaal u qaadanayo man wajada qofkii helo min alghuramaa kamida kuwii daynta lahaa mataacahu qalabkiisa bicaynihi naftiisii lam yatagayar inuusan doorsoon min akhadahu waa qaadanaya duuna baaqi lghuramaa furamada intii ka hartay ka soka liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxaris allaha badiyo caleyhi nabiga korki wasalama nabadgelya allaha ku badiyo uu nabiga yihi man adraka qofka haleela mataacahu alaabtiisii bicaynihi nafteedii cinda insaanin qof agtii ka hela qad aflasa daymoobay fa huwa isaga alaabta leh axaqu jidle alaabtii xadiidka mutafaqu caleyhi wahaadaaka mashruudun waxaa loo shardiyaa aylan sidii hore anlaa yakuuna inuusan ahay kada khada mid qaatay min tamanihi shayaan ka qaatay wailaa hadduu wax ka qaatay fa huwa isaga uswatu lghurama dadka kaluu lamid yahay masaladan dambe nagu soo noqotay waxaa wey ninkan markii shalay bariiska iyo timirta laga qaaday xoogaa loo hormariyey ilaa shan boqol bay ahay markaa shantii boqol qiimigeeda ahayd beriskii timirtu u qaaday boqol laba boqol buu sii hormariyey saddex boqol baa lagu leeyahay sidaa markay arrintu tahay ood wax hormarsatay kolkaa dadkaad lamid tahay maxaa jira waxaagii waa kala dhimay ee waxaa la rabay in waxaagii qiimigiisu shan boqol ah wax ku soo gaarayna uusan jirin waxaagiina ay meesha yaaliin odqaaday laakiin haddaad wax hormarsatay wax baaqi a kuugu dhiman yihiin muslinkaan lamidka timirtaadi iyo beriiskaagiina suuqaa laga iibinayo hadhowna safaadgeli dadkay wax ka maqan yihiin yaad liiskooda ka mid tahay wa haadaa markuu wixiisa qaadanayo mashruudun waxaa loo shardiya aydan sida shuruudii hore aan nidhi waa mataacahu bicaynihi lam yatagayar ayaa waxaan haddana ku darnay shuruud kale bian yakuuna kan waa inuusan ahaanin hariimkee daynta leh kada khada mid qaatay min tamanihi dayntiisa lacagtaadii shay-an inuusan waxba ka qaadanin wailaa hadduu wax qaatay waxuunu dhinaayeen fa huwa isaga uswatu lgurama kuwa daynta leh kuwaasuu ku daganayo waxba loo dheeraysiin maayo kuwaasuu ka mid yahay afar man habata qofkuu sugnaado ictaaruhu waxbeeridiisii cinda alxaakim ahliga agtiisa waxaa ka sugnaaday inuu waxbeelay sidee wey bimacnaa anahu qofka lam yakun maaha ladayhi agtiisa maalun hanti aw mataacun qalab yubaacu la gado oo fa yusadad lagu dhiibo bihi maalkii la gaday daynahu dayntiisii lagu dhiibo maba laha falaa tajuusu ma banaana mutaalabatuhu kaas waxawey diintiisa walaa mulaasamatuhu qabsashadiisa oo qorta loo galo ma banaana waxaa weeye qof waa ayroobay ilaa qofkan la saraayay waxbaa gacantiisa ku jira waxaa gacantiisa ku jiriya daynkuu qabay ayuunbaa waxaa batay daynka kan halaba laguma arka wey waa la ilaaliyo waa la raadgooyey waxaa loogaado sugnaatay waxba inuusan haysanin kaas lana sari maayo lana dacweyn maayo lana xabisi maayo ilaah baa kaas xukumay wain kaana duu usratin ilaa maysaraatin wa an tasadaquu khayrun lakum hadduu qofka noocaasi hoos wax beelay oo waxba lagu ogeyn ixsaarkiisuna waa mashhuur waa la wada ogyahay waxaa waajiba in la korto intay wax uga fududaadaan lagu gadi maa raqabadiisa cad lagaaga goyn maha lagu tumu maha lagu xiri maha la xajrin maha waxba meensima yaalaan kaas ilaah baa maamulay maamulkiia baa lagu fulinayay man sabata qofkuu sugnaado ixsaaruhu wax aantiisa cinda alxaakimi qaaliga agtiisa ay ku sugnaato bimacnaa anahu qofkii lam yakun ma aha ladayhi agtiisa maalun xoola ma aha aw mataacun qala ma aha yubaacu la gado fa yusadadu lagu dhiibo bihi <laughs> mataaci daynahu daynkiisi lagu gudo maaha falaa tajuusu ma banaana mubaalabatu kaas dacweyntiiyo daba socodkiisa ma banaana walaa mulaasamatu ku dhegidiisii ma banaana daliilkii waa kan liqowlihi eebba weyne hadalkiibaa u daliila tacaala eebba korahaye uu yihi wain kaana hadduu aado qofkii daynka qabay duu cusra culays miduu saaxiibaa la helay uma sahlada wax ma heli karo fanadiratun korasho atajibu waajibta ilaa intee la koranaya ilaa maysara sahlanaan iyo intuu wixii ka heli kara ka gaaro waliqowlihi qowli rasuul rasuulka qowlkiisiina waa u daliil sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi rasuulka wasalama nabadgelyo allaha ku badiye liguramaai axadi ilmadiini dadkii daynta qabay midkood dadkii wax ku lahaa oo min asaxaaba kamida asxaabta nin kamida beesa lagu yeeshay dad badan asxaabtaa ku yeeshay markaasaa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam maxaad ku leedihiin dayn badanaa lagu leeyahay muxuu haystaa wax yar waxaasiraa la idiin qaybinaa wax dambana kuma liidin waxaas yar aa la idiin farsamaynaa wax dambana kuma liidin ma daba kici kartiin isagaaba yaabana wax beelay wixiisiina idinkaa qaatay wax kalena ma ahayo kolka dhaaf waliqowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalam lighuramaa'i axadi ilmadiniin kuwii daynta qabay midkood kuwii maalka ku lahaa khuramadii buu nabiga u yihi min asaxaaba asxaabtii ka mida wuxuu ku yihi khuduu qaata maa wixii aad wajadtum heshaan walaysa lakum idinma sugnaan ilaa daalik waxaad heshaan waxaan ahayna kuma lihidino dib uma dabakici kartaan shan idaa qusima almaalu xoolihii mufliskii baa la qaybiyey ninkii waataynu yihi tillaabta koobaad waa la sharaaya ta labaadna wixiisaa la gadaya ta saddexaadna waa la qaybinaya kolkaan ka fara xaranay baa nin soo baxay lawar anigana lacag baan ku kolka ninkii wasiga ahaayee maamulayay baa dambaabay meeshii lama le hadday sugnaata ninkan inuu wax hore lahaa way ka maqnaayeen iyagii baa laleeyahay waxooga sinsantoor riyaalunaqaa laleeyahay idaa qusima almaalu xoolihii haddii la qaydiyo oo wadahana uu ka gadaal soo baxo haniimun mid leh lam yakun aanan ahayn qad calima mid ogaaday bilxajri shaydin ninkaan la sharay ma ogaanin wa bayci maalin maxjuuri calayhi kan korkiisa la sharay hantidiisii in la gaday ma ogaanin rajaca waa noqonaa ninkaas siduu leeyahay cala algurama dadkii daynta lahaa korkooda bixaqihim ayuu ugu noqonaya min almaali qaybahay heleen muxaasasatan in inayn lahum iyaga buu xoogaa xoogaya u naqaalo leeyahay laakiin hadduu ogaado iska xisooday oo uu yihi ninkaa la ciriiryaayo iyo waxaa la agshimaayo raaqdaafoosxun tegi maayo hadduu yihi waxba meesha kumale waxaas waa shuruud waa inuu ogaado in ninkaan la sharay waa inuu ogaado in wixiisii la gaday waa inuu ogaado in wixii la qaybinayo qolada maamulaysana waa inay iclaam samayso waxa kani ummadda u sheegaan idaa qushima almaalu haddii la qaybiyo wadahara khariimun mid maalle uu muuqdo lam yakun aanan qad calima mid ogaaday bilxajri saridii ninkan la saray wa bayci maali ilmaxjuuri calayhi hantidii sii la gaday rajaca waa noqonayaa calal ghuramaa kuwii wax loo qeybiye korkooda bixaqihim buu ugu noqonaya min almaali maal kamida muxaasasatan in in lahum iyaga lix waxaaw man calima qofka ogaada bilxajri in qofkan la saray calaa madiinin mid korkii la saray uma ka gadaa camalahu la dhaqma laysa lahu male an yuxaasis inuu la wadaago alguramaa aladiina guramada waqaca alxajru sharida ninkaanba ay dhacday lahum dartood wayabqaa daynahu yabqaa daynuhu daynkiisii waa baaqi noqonaya fii dimati lmuflis kan waxbeelay luquntiisa gudaheeda ilalmaysar intuu ka hodmow ninka markii la saray kadib mid baa yimid oo yidhi markaa kadib daynsiiyey waxaa laleeyahay kuma jirtid koladan wax loo qaybinaye intii ninkan la saray kadib baad adiga wax la wadaagtay waanad ogeyd kolka isagaad ka dhul sugaysa wixii alla u sahlo iyo goortay wax u man calima qofka ogaada bilxajri sarid calaa madiini mid qaba korkii la saray uma ka gadaad isagoo ogaaday mucamalahu la dhaqmoos iyo alaabiya qorsha la galay laysa lahu midkaan dambe male an yuxaasisa alguramaa dadkii hore inuu la isa qaybsado malaha aladiina guramada waqaca alcajru sarida ninkaan la sarayba ay dhacday lahum liajlihi iyaga dartood wayabqaa daynuhu daynkiisii waa baaqi noqonaya wuxuu ku harayaa daynkiisii fii dimati lmuflisi midkaan daysoobay luquntiisa gudaheeda ila almaysara intuu ka hodmo saddex kayfiyatu kitaabati alxaji cala almuflis midkaan wax beelayna sida loo qoraayo warkiisa dhegayso kayfiyatu kitaabati alxajri sarida qorideeda habkeedii cala almuflisi kii daymoobay korkiisa la sharay bacda albasmala bishinka eebba qiimiga badan ka gadaan iyo waxamdillah eebba weyne mahadiisii ka gadaan tacaala eebba korahay haada warkaan la qoray maakii wey uu ashhadda marageliyey bihi shaygan calaa nafsihi naftiisa korkeeda waxaa ku marageliyey qaadilmaxkama garsooraha maxkamada dadka ugu garqaybiya ayaa marageliyey fulaanun hebela waa qaaligii qaaligaasi wuxuu markhaati u sameeyey os odayaal u yeeray annahu qaaliga xajaara inuu sharay calaa fulaanin kii mufliska aw ninka hebel la yidhaha korkii inuu qaaliga sharay buu qaaliguna markhaati u sameeyey xajiran sharid saxiixan fayow sharciyan diinta waafaqsan wa manaca qaaligii reebyey ninkan daynka qaba min atasarufi maamul xaggii buu ka reebay fii maalihi uu maalkiisii ku tasarufo maalkii alcaasili ku sugnaa biyadihi gacantiisa goorma yowma idin maalintaa la saray iyo walxaadis waxa uu helo bacdahu maalintaa kadibba man an reebin taaman dhammaystiran bixukmi maa kii xukunkii sababtii baa loo sharay sababta sugnaaday calayhi korkiisa ku sugnaado min adduyuun deyn yaala asharciya ee shareecada waafaqsanaydo ilmihiisa masruufkooda iyo deynta si xaqu u galay walwaajibaati deyntii waajibtay fii dimatihi luquntiisa gudaheeda una waajibtay liarbaabiha arbaabi deyni deynta dadkii leh deyntii asaa'idati ka badatay weliba calaa qadri maalihi midkaan daymoobay maalkiisa intuu dhan yahay deyntii baa ka badatay wama ballaguu maa shay yoolkiis waxaa calayhi korkiisii ahaado min addayniya daynta korkiisa lagu leeyahay huwa mablagaas inta maas lagu leeyahay nakada intaa weye man haddii lasii dhexgalo wa bayaanu daalika daynkii oo lasii caddeeyaana huwa maalu fulaanin fulaan maalkiisii wayo maalka nin kalena waa hebel kadaa sidaas bimuqtadaa sanadin rasiidkii la helay baa caddaynaya oo ninkan uu qoray taariikhuhu kada markay taariikhda inta ahayd ninka hebel la yihaah siduu caddaynayo rasiidku u qoray intaasuu ka qoba weli fulaan ninka labaadee hebelana kadaa intaasuu ka qaba waqadad bata wuxuu sugay kullun mid la arko oo min alghuramaa dadka ninkan daynka kule nin walbaba daynahu buu sugay oo rasiid iyo markhaati iyo qiraad isagii dayn ka qabay baale waa ka qabaa markhaatigii ogaa baa caddaynaya rasiidyaduu qoray ayaa la keenay markaa nin la arko oo ragga dayntale kamida daynkiisii wuu sugay waqad ahbata wuu sugay kullun mid la arka idaylkii min alghuramaa dadka dayn kale kamida daynahu buu sugay lada lmaxkama maxkamada agteeduu ku sugay bimuujibi sanadaatin rasiidyo ayay ku wada sugeen saxiixatin fayow muctabaratin la tixgeliyow oo khatmi iyo tawqiici sharcan diin ahaan wastaxlafa waanuu dhaartay kullun midlaarkoo minhum kamida calaa daalika sanadkii iyo wixii laga qabay qof la arkaaba wuu ku dhaartay wa kaana daalika arrinkaa wuxuu ahaa bacda an habata hadduu sugnaaday kadib cinda almaxkama maxkamada agteeda bilbayinati cadayn asharciyati loo nisbeeyey ayaa waxaa ku sugnaaday ana almadiina daynqabaha almadkuura ee la sheegay hebela mucsirun inuu yahay mid fara madow caajizun ka tabarbeelay can wafaa'i maa shay dhiibidiisa caleyhi korkiisa ku sugan oo min adduyuun deenyaala almadkuurati la xusay wa anna mawjuudahu waxa maanta gacantiisa ku jiraad haystana laa tafii oofin mayso qiimatahu anna mawjuudahu wuxuu gacanta ku hayo laa tafii ma oofiso qiimatuhu waxaa gacanta lagu haya qiimigiisa bimaa dayn calayhi korkiisa oo min adduyuun danyaalaa ilaa cala almuxaasasa in ban la ineeya maaane oo qof la in yar loo taago casuubuud sugnaan asharciya loo nisbeeyey wa xukima waxaa la xukumay ama waxakama wuxuu gaaliga xukumay bifalsi lmadkuur qofkaas hebel la yihaa ee hore loo soo sheegay inuu daymoobay iyo wasixati alxajri sarid inay asaxday caleyhi korkiisa la sharo baa qaaligii xukumay waxaa kama qaaligii xukuye garsoorihii bifalsi lmadkuuri kaa la xusay beesoobidiisa iyo wasixati alxajri sharida sicideeda calayhi korkiisii la saray xukman xukumid sharciyan diinta loo nisbeeyo mas-uulan laga mas-uul yahay fiihi xukunka wa furida lahu isagii noloshiisa furida lahu waxaa loo qadaray fii maalihi xoolihiisii waxaa gudahooda looga qadaray nafaqatuhu biilkiisa wa man iyo dadbiilkood talzamuhu ay isaga ku laasimtay nafaqatuhum iyaga biilkooda min sawjihi naaguhu qabo wa waladihi ilmuhu dhalay wa hum naagtuu qabiyo ilmuhu dhalay fulaanun wa fulaanun intaasuu dhala qaba bil baa loo qoray min aklin cunida wa shurbin cabida wamaa wax kalaa aan laabudda laga kaaftoomeynin minhu xaggiisa fii kulli yowmin maalin la arka gudaheed kada intaasaa loo qoray fii kulli yawmin kadaa baa loo qoray ilaa xiina alfiraaq firaaq laga gaaro min bayci amticatihi alaabtiisii la gado iyo wa amlaakihi maalyaalkiisii wey iyo wa qasmi maa shay qaybintii yataxasalu laxdigasaad dhaafadhe dhaaf ilaa xiini ilfaraaq ka bixid laga gaaro min bayci amticatihi alaabtiisa gadideedii iyo wa wuxuu hantoo la gado iyo wa qasmima kii qaybintii yataxasalu xasilaya bayna alghuramaa dadka waxle binisbati diyuunihim iyaga deenyaalkooda deenyaalkaa fiirintoodii wey cala alwajhi si korkeed asharciyi ee sharciga loo nisbeeyey wadaalika arrinkaa markii la sameeyeyna bitaariikhi kadaa sidaasay xidhi wallaahu aclam